bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf اlanbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wclى alih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo lixdanaad ee ka mida min riyad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllah عalayh wali wslm baabu اlcafwi can lagwi اlyamiin wuxuu baab yahay cafinta laysu dhaafay ee lagwi اlyamiin dhaarta bilaashka ah dhaarta bilaashiin loo qasdin wa annahu laa kafaarata fiihi dhaarta laqwiga ah inaan kafaara gud la yska rabin wa huwa laqwulyamiinkii maa yajri cala allisaani bikayri qasdin waa shayga carabkaada ku dhaca ama carabka u maro adoon u qasdaynoo ujeeddo ka lahayn bikayri qasdin liyamiin iyadoon dhaar loo qastay ninka qowlihii cala alcaada sida asagoo sida carabku bartay yidhaahdo kale laa wallah balaa wallah wanaxwu daalika wanaxwu daalika wixii la mid ah maye wallaahi way tahay wallaahi iyo wixii la mida ah. allahu tabaaraka wa tacaala laa yu'aakhidukum allahu ilaah idiin qaban maayo dembi idinka qori maayo bilaqwi bisababi laqwi fii aymaanikum dhaarihiinna bilaashkii cantaro baqashii aydan dhaar oga jeedin walaakin yuaakhidukum laakiin alla wuxuu idiin qabanayaa bimaa caqadtum اlأymaana wixii aad daar oga qasadeen wixi aad daar oga jeedeen fakafaaratu dhaartii dhabta ahaydee daar looga jeeday kafaara guudkiisu waxaa weeye haddii la jabiyo oo shayga aad ka dhaaratay aad samayso itcaamu casharati masaakiin toba miskiinoo la quudiyo min awsati maa tudcimuuna ahliikum ahalkiinna waxaad tiisaan ee dhexdhexaadka ah, ama kasara ah aad ay ka quudisaan tobanka miskiin ow kiswatum ama in la arad baxsho waxay labisay marqaataan loo gado ow taxriiru raqabatin ama qoor muslima la xoreeyo cidqigii faman lam yajid ninkaan intaa helin fa siyaamu alaati ayaamin saddex maalmood inuu soomo weeyaan kafaara godku daalika arrinkaa lasoo sheegay kafaaratu aymaanikum dhaarihiinnii aad jebiseen kafaara gudkoodi weeye idaa xaalaftum markaa daarataan waxfaduu ilaaliyoo dhowra aymaanakum dhaarihiinoo waxaa bilaashha ku dhaaranina carabkiina dhaarta bilaashka ka ilaaliya wuxuun qasad oga jeedaan baahina loo qabo ku dhaarta tartiibkani waa iska tartiib mukhayar ah marka afartaas saddexdaa xaalee la sheegay in masaakiin la quudiyo ama la arad baxsho ama qoor muslim la xoreeyo ama saddex beri la soomo midkood baa kugu filan laqwlyamiin marka waa sidaasoo waa shayga adoon u qastin uu bartay ama caada ahaan ama u ku dureersaday an caaisha radi allahu tacaala canha qaalad hoyadan waxay tiri unsilat hadihi alaaya aayadan baa la soo dejiyey laa yu'aakhidukum allahu bilahwi fi aymaanikum fii qowli rajuli ninka weedhiisa iyo wadhahdiisaa laga soo dejiyey uu yidhaahdo laa wallaahi bala wallaahi maya wallaahi sidaa ma aha balaa wallaahi sidaa way tahay rawaahu lbukhaari yacni waa shayga aan looga jeedin dhaar ee carabku iska bartay ee qasad iyo ujeeddo dhaar midna aan ahayn ee cantarobaqashka iyo laqulyamiinka wuxuu afbartaya ah weeye wixii dhaar uga qasadeenna waa inaad fulisaan hadduu wuxuu shay bannaanoo daaca a yahay haddii kale waa in la jabiyo marka ama kafaara ha yeesho imuusan baabu karaahati karati alxalifi fi lbayci in kaana saadiqa halkan marka waxaa ku jira qaacidadii hore ee qaacid takliifa idiin soo sheegay meeshaan ayada ah ee ilaahay u kala saaray laqwlyamiinka iyo bima caqadtum اlaymaan oo anaga soo sheegnay takliifku wuxuu ku xidhan yahay laba rukni axadka falka samaynaya waa inuu caaqil yaho garaad iyo garasho leeyahay shardiga labaadna falkaasi ruuxu inuu qasto oo u sameeyo ulakac iyo ujeedo waa inuu u sameeyo wixii marka carabkaada ku dareersaday min hayri qasdin xol laguma haysto ajirna lagaaga qori maayo dembina lagaaga qori maayo baabu karaahati karati اlxalifi dhaarta badan in la kohdo aan la jeclayn sharcan fi lbeyci marka wax la kala iibsanayo la ganacsanayo wain kaana saadiqan ruuxa dhaaranaya runba ha sheegayo run ha ahaato laakiin dhaarta iska badaa carabkada dhaarta badan iyo wallaahida badan ka ilaali weliba marka hawla adduunyo lagu jiro ganacsi lagu jiro runba aad sheegtide can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala samictu rasuula allahi sal اllahu alيh wasalam alxalifu dhaarta badani manfaqatun lisilca badeecaday socodsiisaa manfaqatun waxay socodsiisaa wayoo bixisaa oy suuq u samaysaa lisilcati badeecada iyo ganacsiga mamxaqatun lilkasbi barakadana way baabi'isaa barakada beeca iyo xoolaha iyo tijaaradana way dhaawacdaa waa magac ilaahay ood cuskanayso ood ku hadlayso xagganna xurmadarra aad ku hayso carabkaadu u fududaysanayo meeshii la rabay rabbi subxaanahu wa tacaala in la weynayo waxaan muhiim ahayn aan loogu dhaaranin mamxaqatun waxay tiraysaa lilkasbi ay liamarati kasbi shaqada midhaheedii bay baabi'inaysa tijaaradii bay dhaawacaysaa riibx ka bixi maayo hadduu ka soo baxana ku anfici maayo adduunyo barakay kugu deeqdaaye badni kuguma deeqdo muttafaqun calayh وعن أبي qتاadة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول إyاكم وكثرة الxلف iska ilaaliya dhaarta badan idinkii iyo dhaarta badan ama dhaarta in la badiyo kala jira iska ilaaliya في الbayci ganacsiga tijaarada fainahu dhaarta badani yunafiqu badeecaduu socodsiiyaa wuu bixiyaa ruuxuu ku aamini muslim baa been ku dhaaran isma laha ruuxu hadduu dhaarta hawshu waa culustuu isleeyahay wuxuu kaa gadanaya uma yamxaqu kadibna waa tirtirmaa barakadiisi meel ay ka baxday waa la waayaya marka beeca ka ilaaliya weeye dhaarta badan rawaahu muslim baabu an yas'ala alinsaanu biwajhi اllahi hayra اljanna wa karaahati manci man sa'la biاllahi watashafaca bihi wuxuu baab yahay karaahati an yas'ala alinsaan biwajhi illaah in la kohdo ilaahay wejigiisa inaad dadka wax ku weydiisato wejiga ilaahay baan idinku weydiista waxaa i siiya wejiga ilaahay baan idinku dhaarsha waxaa ii qabta wejiga ilaahay in lagu tuugsado ama aadan wax lagu weydiista inaan la ogolayn hayr aljanna janno iyo wixii la halmar waxaan ka ahayn janno iyo diin la faafiye iyo khayr dadka loo sheego iyo wixii janno lagu gelayey waxaan ka ahayn ama jannada qudhigeeda aan ka ahayn inaan aadama lagu weydiisanin ilaahay wejigiisa iyo wa karaahati manci man sa'la billaah wa tashafaca bihi iyo inayna aan la jeclayn ninkii ilaahay wax kugu weydiistay ku yidhi ama wejigi ilaahay kugu bariyey watashafaca bihi ay biwajhi illaahi wa bilaahi er, er, erge ka dhigtay oo iska soo hormariyey asna wax loo diido inaan la ogolayn isaga saa'ilkay wax weydiisanaya ee tuugsanaya ama wax doonaya inuu ilaahay wejigii iyo alla dartii iyo alla yidhahda inaan la jeclayn way mamnuuc tahay haddiise asagu derbigaa uu jiro uu xadgudbo oo ilaahay u fuudaysto innagu inaan danqan weynon ilaahay ninkaa cuskada aan wax siin weynana inay liidatoy ba'an tahay can jaabirin radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal lay slam laa yus'alu biwajhi اllah ilaahay wejigiisa laguma weydiisto aadame ila aljanna janno mooye waxaan janno ka ahayn wamaa yatacallaqu biha oo diinta iyo wixii la halmaalo ah maxaa wixii arrin diimeed ah waad dhihi kartaa ilaahay kugu dhaarshay ilaahay wejigiisaan kugu barya masaladaas xukumkeeda ii sheeg ma xalaal baa mise waa inaan ka leexdaan rabaaye ma ii bannaan hawl diin hadday tahay ayadu way bannaan tahay adduunyo ma ah waa diin wix janna lagu geli lahaa laakiin hadday adduunyo tahay waa khatar khatar wey laa yus'alu biwajhi illaahi ilaahay wejigiisa laguma tugsado axaadna wax laguma weydiisto ila aljanna janna mooye rawa abu daauud abu daauud baa xadiidka wariya axmed eh, alimaam albayhaqina wuu xoojiyaa xadiidka shucabuliimaanku intuu ku keenay xadiidka mujaladka shanaad iyo fiqigiisa ka hadlay oo faahfaahshay wadaadka muxaqiqana hoosta wuxuu leey sanadkiisu waa daciif ayuu leeyahay lidacfi axadi ruwaatihi ruwaadda barhkood baa daciif ee sanadka ku jira wuxuuna u jeedaa wadaad la yidhaahdo sulaymaan ibnu qarmin abu mucaad atamiimi albasri ayaa sanadka ku jira wadaadana waa sulaymaan mucaad iyo sulaymaan ibnu qarmin way kala duwan yihiin bay leeyihiin oo laba nin bay kala yihiin inay laba kala yihiinoo isku mid ahayn sanadka ninka ku jirana uu sulaymaan ibnu mucaad yahay atamiimi ninka aad looga hadlayna uu yahay sulaymaan ibnu qarmin uu yahay bukhaari baa ku tira abu cabdillahi albukhaari fi taariikh waxaa ku raacay daara qudni khatiib albaqhdaadi waxaa kaloo ka horeeya qaba sidaas oo khadiibkii daaraqudni ka horeeya abu daawuud saaxibu sunna wakadalika abu jacfar alcuqayli fii kitaabi ducafaa اlkabiir jamaca min asalaf wa ahli xadiid baa qaba labadani inay kala duwan yihiin say dooniba ha noqotay haddii loo raaco sanadka ninka ku jira inuu yahay sulaym bnu qarmin dacfigiisu mutafaq maaha wasawaaba anahu saduuqun xasanu اlxadiid inuu yahay baad moodaa xaafid bn xajar taqriibka wuxuu yidhahdaa waa sayi lxifdi yatashayac dahabina mar wuxuu yidhi waa saalix اlxadiid meelle wuxuu ku yidhi waa E, laysa bidaka qaalahu abu zurca waayruhu sidaasuu sheega ninka asaga ah soo gaabi sulayman qarn cafwan e, atamiimi bukhaari baa usoo saaray xadii e, mutaabaco mucalaqan muslimna asna hal xadiioo marfuucu u wariyaa mutaabacatan abu daa'uud iyo hayrkiiba wax ka warsha laba marka towfiiqoo qiimo badan oo uusan sheegin xaafidku iyo dahabiba aysan ku sheegin fi taadiib walaa fi furuuci walaa fi kutubihim baa jiro abulxasan xaliil madiini sheekh albukhaari imaam ahli eh, lcilal wuxuu leeyahay lam yakun bilqawi nin saa usii xoog badan ma ahayn wa huwa saalixun laakiin diintiisi iyo xifdigiisu waa iska roon yahay abubakr albazaar oo basriyiinta aad u yaqaana loogana dambeeyey ninkana waa basri wuxuu yidhi laysa bihi ba'sun labada tawhiiq ma aysan sheegin almuhim ninka axmed xambal wuxuuhi waa iqa bal wuxuu gaadhsiiyey asagaaba ka sarreeya xagga xifdiga mararka qaarkood rag waaweynoo sufyaan athawri uu ka yahay iyo shucbe ay kamid yihiin xagga qabashada axaadiista qaarkood mar kale wiilkiisu uu su-aal ku celi wuxuuhi waa laa ba'sa bihi laakin kaana haaliyan fi tashayuc saasuu sheegay maxamed bnu cawf aaa'iba asagu tawhiiqiya xaakim baa tawhiiqiya iyo ninka la yidhaahdo ibn xibbaan fi iqaat bay ku tawhiiqiyeen ninka marka warka dahabi ee uu sheegay ayaa roone saalixu lxadiid ibnu cadiyi fii kaamilihi intuu tarjamadiisa aad oga hadlay oo mafaaridiisa keenay wuxuu yidhi wa axaadiiuhu xisaanun afraad wa huwa marka sanadku inuu sugan yahay ayaad moodaa oo taxsiinku xoog badan yahay sidaasaynu marka ku daynaynaa marka xadiidku macnaha maxaa loo qayday hayr aljanna maxaa loo yidhi hayr aljanna haddiile maxaanu u raacinay wixii asbaabta janno aydna waa lamidoo ilaahay wejiga ama dartii waa laisku weydiisan karaa xadiidkii bahs bni xakiimin canabi can jaddi baa ku yimid baabka nabi maxamed baan u imid bui markaas innii asaluka biwajhi illaahi bima bacaka rabuka ilayna ilaahay wejigiisaan kugu dhaariyey muxuu rabbigaa kula soo diray oo farinood noo sidaa nabi allow qaala bilislaam nasaai baa xadiidkaa wariya axaadiis badan baa ku timid malcuunu man sa'ala biwajhi illaahi wamalcuunu man su'ila biwajhi illaahi falam yucطi ninka ilahay wejigiisa dadka ku weydiista waa malcuun ninkii ilaahay intii lagu baryo wax bixin waaye asagoo awoodana waa malcuun waxaa shardi ah laakiin waxa lagu weydiisanayo inaad awooddo waxaa kaloo shardi ah wuxuu inuu bannaan yahay ilaahay wejigiisaan kugu weydiistee baani ugu maqratay haddaan ku dhaho miyaa soconaysa ma soconayso wuxuu inuu bannaan yahay xagganna aad shardi ah axaadii fara badan xadiidkii ibnu cumar oo iman doonaba kii abi muusa alashcari kii abi hurayra kii anas baa ku yimid khatarta ku jirta ilaahay wejigiisa ama alla dartii in adduunya laisku weydiisto xaggana ay khatar tahay haddii ilaahay dartii iyo wejigii wax lagu weydiisto oo howlo adduunyo ah inaad jawaab fiican ka bixin weydana waa khatar kale waa quursi alleh markaa la yska ilaaliyo wa caani ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala qaala rasuul la sal ly slam man istacaada billaah axadkii alla magangala ka magangala shay bannaan shay bannaan fa aciiduhu magangeliya shay bannaanoo iska mubaxoo alla ka magangalay waa inaad magangelayso wey faciiduuhu waman sa'la billaahi ninka ilahi wax idinku weydiistana faacطuhu siiya ilaahay wax idinku weydiistay siiya asaguna waa khaldan yahay idan waxyaaba waxaa jiraan ruuxa asagu mamnuuc ka ah laakiin adugu aad bixin karto axaadiitana loo deliishada mararka qaarkood waa aragteen laaluush baad bixisaan ood hantitiinna iyo magaca ku difaacanaysaan iyo khatar idigu soo foolleh inaad idinku bixisaan markaasoo kale aad xaqiina ku difaacanaysaan way bannaan tahay ka qaadanayana xaaraan bay ku tahay xaaraan bay ku tahay axadkanoo kale ilaahay wejigii iyo ilaahay magaciisa kugu weydiista howlo adduunyo ilaahay buu quurhsaday macsiyuu ku dhacay asagu laakiin adugu inaad wax siisaa waajibku waa dad awooddo ood ilaahay xurmayso inaad ugu bixiso waajib bay noqotay wuxuu ku weydiistay meeshuu soo marina waa waddo khaldan oo xaaraan ah marka aakhidka iyo muctigu marba isweydaaranaya marna waxay noqonaya labaduba dembiilayaal sida ribada ninka qaatay iyo ninka baxsha khamrada ninka cabbi iyo ninka keena iyo soo diyaariya wman sa'la billaahi ninkii ilahay waxidinku weydiista faacuuhu siiya waman dacaakum ninkii welima idinku yeedhana faajiibuuhu yeela waman sanaca ilaykum macruufa ninkii wanaag iyo abaal idin galana fakaafihu abaalguda fain lam tajiduu haddaydan helin maa tukaafiuuna waxaad u abaalgudaan bihi asaga fadcuu lahu u duceeye jazaaka allahu khayran dhaha xataa tarow ilaad istidhaahdaan ood malaysaan annakum idinku qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalgudeen saad duco ugu wadaan salaatuleyl iyo salaad kaleba xadiiun saxiixun rawa abu daud wanasaai biasaniidi saxiixayn xadii saxiixa weeyo abu daud iyo nasaa'i rijaashii iyo sanadkii muslim iyo bukhaari kale ku warashaan qaybta hore marka wan istacada billahi faciduuhu wixii markaa xumaan ruux hadduu ka magangalo dhibaad ku haysay uu ka magangalayo waa waajib inaad magangeliso shay bannaan hadduu kaa magangalo oo xaggana inaad samaysa ay ku bannaantay inaad ka diysaan ay kuu bannaan tahayna inaad ilaahay xurmayso ayaa wanaagsan ilaa ay nabiga la gaadha calayhi salaatu wasalaam haweenayntiisoo loo meheriyey marka ilaahay ka magan gasho inuu yidhi orad iska tag laqad cuti bimacaadin caiim aw laqad cuti eh, bicaiim waad fasaxan tahay orad yacnii shayga iska banaan haduu ruuxu ilaahay kaaga magan galo inaad dayso way kuu banaantahay inaad xaqaada ka qaadto ku bannaana waa ku bannaan laakiin weynaynta allah yaa markaasi ka qiimo badan haddii laakiin shaygu uu yahay haddee oo shay xaaraana ayuu ilaahay magangelahayaa uu leeyahay inaan xaaraan inaad iga qabanaynin baan ilaahay kugu weydiista inaan maanta hebel dilahay ilahay kugu weysta wejigalaan kugu dhaari hayga qabann aan naftiisa gooye laga dhegaysan maayo alisticaada billaahi fi lmuxaramaat maa tasiir ma soconayso lagaa dhegaysa waa lagaa qaban ismiga ilaahay adaaba quurhsadayba adugu haddaadan khatar ku gelin laguu dayn maayo waxa laga hadlayo waa mubaaxaadka mustaxabaadka iyo waajibaadka waman sa'la biاllahi facطuuna horan baynu soo marray xukumkiisa waman dacaakum faajiibu marna waajib bay noqotaa marna sunnay noqotaa walimatu cursin waa waajib biitifaaqi اlmuslimiin oo xagga salafka ah khilaaf damba mutaakhira jira hadday tahay welima iska caadiga casuumaadda iska caadigaana jumhuurtu waxay u badan inay sunno tahay oosan wujuubku waajib uusan ahay waxay kala qaadaan welimatu cursi nikaaxa iyo walaa'imta kale ay kala qaadayaan tafsiilkaas noocaasana daliil khaas ayuu u baahanayaa laakiin jumhuurtu siday yidhahdeen baanu iskaga soconayna hadda muran badan ma hayne waman sanaca ilaykum macruufa fakaafi'uu mukaafaadu waa min makaarim alakhlaaq laa min min makaarim alakhlaaq wey ruux hadduu wax ku taro abaal ku taro inaad gacantii guddood wax geysato inta tabartaada ah waa gobannimo haddaad kari weydo ducaa lagaa rabaa baabu taxriimi qowlihi qowli rajul shaahin shaah liلsulطaani wغayrihi لأna macnahu malik اlamlaak malik اlmuluki walaa yusuf bidalika hayr اllah Hmm. man sala billaah kuwa masaajida laga fiijinaya kuwa masaajida laga celiyo wey shaqay ka dhigtay ilaahay bay quursanayaan annagana waana dambaajinayaan imaamka weydii baabu taxriimi qowlihi shaahinshaah wuxuu baab yahay ruuxu inuu yidhahdo inay xaaraan tahay shaahinshaah shaahu cinda waa kelima farisiya shaah waa boqor shaah waa boqor shaahinna waa almuluuk isku qabo marka shaahin shaah bay noqotay waa boqorka boqorada shaah oo keligeeda waa boqorka melig weeye shaahin shaahna shaahinna wa weeye shaahin ama shaahiin haddaad tidhaahdo waa muluug oo jamcoodii ah shaaha mufrada shaahiinna waa muluugti isku qabo melikulmuluuk taxriimu qowlihi shaahin shaah la yidhahdo lisulaani boqorka lagu yidhahdo iyo wakhayrihi boqor waxaan ahaynoo sida umarada kale iyo wasiirada iyo qudaado kale iyo macnaahu fi lcarabiyi ila shaahin shaah waa farisi waa iiraani af iiraan weeye waxaa weeye melikulmuluuk weeye boqorka boqoradoodii boqorka boqoradeeda waa allah subxaanahu wa tacaala walaa yuusafu bidalika arinkaa laguma tilmaami karo lagumana tilmaamo hayr allah ama hayr allah waxaan alla ka ahay idan waxaan bannaanayn asmaada khaaska ee ilaahay u goonida ah een makhluuqaadka loo ogolayn bay ka mid tahay weeye sida alraxmaan iyo quduus iyo muhaymin iyo magacyada noocaasa ilaahay ugoonida ah een loo ogolayn oo وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم أخنع اسم أي أذل اسم وي أخنع وأفعل من الخنوع ودلق إيو إهانة وي إن أخنع اسم مقع مدك أدلسا أخرما وحاوي عند الله إلى أكتيسة رجل نوي أي اسم رجل نين مقعي ويتسمى اسكب بحيي ملك الأملاك boqorka boqoradoodii muttafaqu calayh fii riwaayadi bukhaari oo kale waxaa ku timid ti muslimba aqyadu rajulin cala allah yowma alqiyaama maalinka qiyaama ilahay ruuxuu ugu cadha yahay waxaa weeye nin la baxay boqorka boqorada qaadi lqudaad bay wadaaddo geliyeenoo xataa ka dagaalameen waa hawl magacyaha noocaase taskiyada ee buunbuunanta keenaya haddii asmaada ilaahay khaaska ay gashana waaba khatarba hadday meelaha suka gashana waa ammaan xadgudub ah walidaalika waa inaga aadab nufrad ku maray saxaabadu haddii la ammaano waxay odhan jireen allahuma kfir lii ma laa yaclamuun walaa tu'aakhidnii bima yaquuluun kaana arajul min asaxaabati ida zukiya qaal allahuma kfir lii ma laa yaclamuun walaa tu'aakhidnii bima yaquuluun inagu laakiin shafkaad salaaxan waxaad dhihi ku dar qayb baa dhimane wad hawsh soo wad markuu gaari waayo waxaad rabtayna adaa oogu dari intana waad ilowdaad waa cudur ay soomaali aqoon jirin ninka soomaaliga dhaqan ahaan haddii la ammaano ama dadkan afrikaba iska dega east afrikaba dega ammaanta maysan jeclaan jirin haddii la ammaano waba yaxyiixi jireen way khajiri jireen ruux hadduu is-ammaanona waba mahmaaya bay ka leeyihiinba nin isfaana maxay jireen ri isnuugtay baa dhaanta isku noqota iyadoo maqashiba manqisay hadda laakiin yurub iyo galbeed dadka ka yimid ee raa'ista afrika war la yimaadeen meeshaa markaad tagtaan ruux waa la ammaanaya hebel waa la yidhahdaa waxaa weye waa jamacad hebelu ka baxay master dhbal master weeye baroof weeye waa la wadi halkaas isaguna qoslo muusoon ilka halkaa geynhaya aafaan ogu tagnay ayaan meelaha tegtegi jiray kuwa xataa fadhina way iscabaynhayaanba hawshaa socotaaba loo bogahayaa soomaali bedelan oo idinka baahan inaad u furtaan macad dhaqantoosiniyo turxaan bixina baa idin soo socota aqyadu rajulin cala allahi yowma alqiyaama wariwaayo riwaayo kale laa maalika ila allah bay xadiidka ku dartay fi saxiix ah laa maalika ila allah axad waxaanta si xaqiiqatan u hanta ama boqorka boqorada noqon karoon alla ka ahayn ma jiro qaala sufyaan bnu wuxuu hi ruwaadda xadiidka ragga wariyey ka mid ah meliku lamlaak maliulamlaak oo af carabi ah waxay la macno tahay xagga farisiga shaahin shaah shaahu waxaydin waa boqor shaahintuna waa muluug oo la jamciyo boqoro isku qabo shaahin shaah bay noqonaysaayo malikulmulug oo kale noqonaysa idan asmaada ilaha laga leedo waa inaga soo maray nabigoo badelay magaca xakam badelay in allah huwa alxakam in abulxakam la yidhahda saxaabigii abu shurayx ahaa baabunahyi can mukhaaabati alfaasiqi walmubtadici wanaxwihima bisayidin wanaxwihi wuxuu baab yahay reebidda la yska reebay can mukhaaabati alfaasiq ninka faasiqa ilaahay caasiyey in lagula hadlo oo lagu sharfo lagu maamuuso iyo walmubtadic ninka garab maray sunnadii nabiga dariiqii nabiga iyo wanaxwihima wixii lamida ah, mubtadic iyo faasiqu munaafiqoo kale ah lagula hadlo oo lagu qiimeeyo bisayidin ugaas suldaan la yidhahdo ama sayid la yidhahdo iyo wanaxwihi magacyaha aad guddoomiye iyo nabadoon iyo xildhibaan iyo balabaad iyo garaad iyo waxaad dhihi jirteen isan iyo malaab maxaa kaloo la yidhahdaa haddee wabar iyo imaam maxaa dhiman islaam soomaana sheegay islaam waan sheegay ugaasna waan sheegay garaadna waan sheegay waxyaabaas dhowaad fahanteen magacyaha taskiyada qiimaynta wata faasiqa iyo munaafiqa iyo mubtadica looma ogolo lanna ruuxii inaad xumaan ku sheegto xagga diintiisa xaggana aad bumbuuniso isweysdiidaysa can burayda bn xuseyn radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu lah sal slm laa taquluu lilmunaafiqi ruuxaad nifaaqa ku tuhunsan tihiin ha ku dhihina sayidun huwa sayidun hadhihina sayid ugaas ha dhihina lama ogolo munaafiqnima ad ku tuunsan tahay waad ku sheegaysaa fainahu wariya shani ama fainahu munaafiqi iyaku sayidakum iyaku sayidan ba hadda ii dhigan aniga laakiin riwaayaadku xadiidku iyaku sayidakum wey riwaayo kale laa taquu lilmunaafiqi sayiduna sayiduna hadhihina fainahu in yakun sayidan hadduu yahay hadduu ugaas idiin yahay ama sayidakum ugaaskiinnu uu noqdo faqad askhatum rabbakum rabbigiin baad ka cadhaysiiseen haddaad munaafiq ugaas ka dhigataan iyo suldaan iyo garaad iyo aad ka dhigataan ilaahay baad cadhogeliseen maxaa yeelay sayidkii ugaasku iyo suldaanku waxaa laasima in la adeeco wixii wanaaga lagu adeeciyo wixii bannaan in la adeeco oo munaafiqii iyo sayidki laga amarqaato ummaddu u hogato isaga daba istaagtana waa tacdiim iyo weynin iyo bumbuna si la muuniyey alla agtiina xaqiir buu ka wuxuu rabaa in ninkaa hoos loo dhigo oon lala simin sulaxada iyo ahlu khayrka iyo awliyada aan lala simin iyo culummada ilaahay dadku hoos geeyayba aduu kor u soo qaadaysa idan sayidnimadiiba waxaa dhigtay meel aysan lahayn baad dhigtay ulmi kii u weynaaba marka aad gasho waulmu wadcu shay fii hayri mawdicihi abu daud bisnaadin axiix riwaaya uu xadiiku le waxaa ku yimid oo tan ka qurxsan ida qaala arajul lmunaafiqi sayida faqad ahaana allah ida qaala arajul lilmunaafiqi sayidan faqad ahaana allah ruux qofku hadduu munaafiq ku yidhaahdo sayid baa wuxuu cadhogeliyey wuxuu ihaanaystay oo quudhsaday oo uu xaqiray oo uu bahdi lahee alla wa tacaala idinka idiintaalla kenyana waad joogtaan xadiidkan waxaad ka samayn lahaydeen eh. anu intaa ka badan hoos uma degi karo riwaaya xadiidku uu le waxaa kaloo ku timid idaa mudixa alfaasiqu idaa mudixa alfaasiqu faasiqa haddii la ammaano hee hadiba arabbu alla cadhoonaya xadiidkii anas asagu ee sanadka daciifka ku yimid cinda abi yacla wakhayrihi idaa mudixa alfaasiqu hadaba arabu wahtaza carshu اraxmaan haddii faasiq la ammaano ilaahay weynaana waa cadhoodaa carshigiisuna waa gelgishaa ammaantaasuu diidaya aad ammaanaysaan munaafiq iska day murtadiin baad ammaanaysa gaalo waaweyn baad ammaanaysaan oo muslimiintii ka saramarinaysaa muslimiintana dhulka ku jiidaysaan idinka idiinta allah baabu karaahati sabi اlxuma sanadka saxiixa xoogu wadaaddaa far ka sheego waxay leeyiin bukhaari bukhaari xadiidku wuxuu ka yimaada min ariiqi qataada من طريق قتادة بن دعامة السدوسي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاري ومركه وحيد هذا ولا نعرف ولا نعرف laa nacrifu samaaca qataadata min bni burayda waa tashadudkii bukhaari wey lam yasmac ma dhihin wuxuu yihi laa nacrifu samaaca qataadata can cafwan min ibni burayda oo cabdulahi bni burayda ah waa tashadudkii bukhaari baa laydhaho maxaa yeelay cabdulahi bni burayda wuxuu dhintay hijrada boqol konton iyo shanta hijrada qatada ibnu ducaama saduusan wuxuu dhintay bacda sanatayni min wafaati shaykhihi laba sanuu ka dambeeyey asna boqol konton iyo toddobadii buu dhintay sheekhuna muxuu dhintay konton iyo shantii ardayguna konton iyo toddobadii cimrigiisii badankii qataada wuxuu la noolaa oo la joogay ibnu burayda bukhaarin wuxuu ku le walaa nacrifu waa shardigiisii ahaa ilaa hubsado ardayga inuu sheekha toos waxooga maqlay halkaasu kuu taagnaanaya saa darteed laakiin xufaadda badankood hawshaa maysan ictibaarino way iskaga tageen eh, laakiin inuusan waxba ku cilaynayn bukhaari waxaa muuqanaysa adab ulmufradka xadiidku ku soo saray xadiidkana ku keenay bukhaari wuuna u baabaystay inaan la ogolayn munaafiqa in la yidhaahdo sayid buu baabaystay keligii buu keenay waana ka tegey min ariiqi qataada can ibni burayda cabdilaahi can abiihi abu maxamed adaarimina wuxuu yidhi adab almufradka iyo kutubta bukhaari lagu dul akhriya wuxuu ku sheego agtiisa waa ka saxiix walaa yaqra'u bnu ismaaciil cala annaasi ila ma kaana saxiixan cinda abu maxamed adaarimi baa yidhi saa darteed kitaabka almufradka ah daqiiq jiddan weeye xadiidka ku jira daciifka ah saddex ama labu gaaraya inta kale waa صixaax iyo xisaan weeye axaadii saas weye marka inta haddaynu ka tagno ninka qataada waa la mutaabaceeyey wadaad la yidhahdo cuqba ibn cabdillahi اlasam baa mutaabaceeyo daciifa can ibni burayda dacfi ku jiro mutaabacdaha marka way anfacaysaa qataada anfacaysa lanno waa mudlis qad cancana wey cancanat lmudlis in wax lagu cileeyana ma aha ra'yu salaf walaa ariiqat mutaqadimiin ma aha waxaa wax lagu cileeyaa keliya cinda ظuhuuri nakaara nakaara isnaadiya aw matiya markay muuqato yaa cancanada wax lagu cileeyaa in la yidhahdo fulan waa mudallis waqad cancana fasanadu daciif waa maxay waa afaarahi afaarihi mutaakhiriin laa silata lahu bimadhabi almutaqadimiin alcancanat اlmudallis waxaa wax lagu cileeyaa oo cudur laga dhigaa bacda nakaara markay muuqato isnaadiya aw matniya xaggana la waayo nakaarada meel kaloo loo tiriyo waxaan leenahay meeshaan dhaxdaa amay bayna الshaykhi wالtilmiid wax ka go'an yahay liأnna waa mudlis waqad cancana walam yusarix bالsamaaci wاltaxdiiثi waa sidaa dhici karta inay meesha ku jirto daciifo ah oo hawsha laisku habeeyey xadiikuna saasuu daciif ku noqonaya laakiin iska soo bood xasan albasri waa mudlis kan waa mudlis waqad cana waa daciif war aan jirin wey waa madhab almutaakhiriin min alusuuliyiin wاlmutakalimiin wاlfuqahaa fanigana fanigoodii ma aha walidaalika ninka la yidhahdo xaafid alciraaqi xadiidku wuxuu uhi waa saxiix kadalika nawowina waad aragta meeshuu la maray shaahidna wuu leeyahay dacfi ku jiro xadidku inuu sugan yahay baa raajixa baabu karaahati sabi اlxuma muhimmaddu waxaa weeye mubtadica iyo faasiqu naska caddeeyey munaafiqan naska cadi riwaayaadkiisii inta kalena waa looga qiyaas qaadanayaa axadku ilaahay u yidhi hoose la geeyo ama camalkiisu uu hoos dhigay inaad bumbuunisaan oo darajo usan layn aad geysaan khatar wey iska ilaaliya waddankan waxaa lagu bartaa in nin walba madaxa loo taago oo la yska ammaano oon laga fiirsan diibnahaada waxa ka soo baxaya isku hubso kuma kuma maqlo daabid mubtadica muxaadaro gooni u baahan taha shaahid baabu karaahati sabi اlxuma mubtadica laga hadlayo waa ninka ku dhacay bidco aan aqbalin khilaaf saa'iqa mubtadica madmuumka sharcan waa ninka ku khadamay fi usuul اddiin wa fi اlfiqhiyaat alqaطciya alati la taqbal اlkhilaaf الsaa'iq kaa way mubtadic wixii kale waa ijtihaadiyaat can jaabir radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slam dakhala cala ummi saa'ib nabig wuxuu u soo galay gabadha ummu saa'ib lagu naanaysi jiray aw ama dakhala nabig wuxuu u soo galay cala ummi اlmusayab faqaala nabigu wuxuu ihi maa laki maxaa kugu dhacay maxaa ku helayo yaa umma saa'ib umasaa'ibey aw yaa umma almusayab tuzafzifiin aad la la ruxanaysa ruux markay qandhadu ka badato uu gariiro ee maradu xataa ay bagbaglayso ayaa loo jeedaa tuzafzifiina aad u gariiraysaa qaala waxay tihi nabi allow kaariya qandhaa i haysa laa baaraka allaahu fiiha ilaahay idan mafhuum mukhaalafau marka iyo nabig laga fahmay waa maxay mar haddaad barakadii ka qaaday waad cayday waa caayan tahay waa dhalaacaysan faqana wuxuu laa tasubi alxumaa qandhada iyo kaarka ha caayin wanaba allo ma caayin ma dhihi karto maxaa yeelay shayga in la saafsaafiy in la sarbeba waa isku xugub weliba marka la marayo baabuulqadfi wasabi la marayo hadalkeedu hooy kuma cadda gabadhan saxaabiyadda cay kuma cadda laakiin waa laga fahmayaa wuu sarbeeban yahay waa hadal maldahan hadal toganme wuu taban yahay marka laa baaraka allahu fiiha waa maxay hadal aan ku caddayn cay laakiin cay laga fahmi waa cay sarbeeban faqaana wuxuu laa tasub ilxuma fainaha qandhadu tudhibu khataaya bani aadama bani aadamka gefkiisay tirtirtaa dembigaa lagu dhaafaa waa lagugu nadiifinayaa ha kama yudhibu lkiiru buufimu iyo dabku siduu u tagsiiyo khabat alxadiidi birta xumaanteeda iyo qolofteeda iyo daxalkeeda suu u baabi'iyo rawaahu muslim tusafsifiina ay tataxarakiin maxaad u dhadhaqaaqaysa xarakatan sariica dhadhaqaaq degdega tartacidiin baa loo jeeda tartacidiin maxaad u gariraysaa wey wahuwa bidami اtaa'i wa bizaay tusafsifiin waxaa weeye tadaa la godayaa hore zana waa la arinaya almukarar laba jeer la soo celiyey wlfaa laba jeer la soo celiyey waruwi waxaa kaloo la wariya aydan biraai lmukarara meeshii zada in ra loo bedelo oo turafrafiin la yidhahdo min arafraf zafzaf soo maaha loo bedelo waru'ya waxaa kaloo la wariyaa biraa'i almukarar ra la soo celceliyey walqaafayn laba qaafna la akhriyo turaqraqiin wey markaa ayadaa turaqriqiin tusafsifiin iyo iyo turafrifiin labada labadaaba waa la akhriya saddex marka wuxuu inoo sheegay xarako mid matniga inoogu taalleeyo laba u sheekh labada waa la akhriya taas horana caana waa maxay xataa xanuunnaha dantu ay kugu jirto ee dembigaada lagu tirahayo waxaa weeye ilaahay lama caayo lama caayo danbaaba kugu jirtaba ama xanuunkaada sheego ama alxamdulilah iska dheh laakiin ha caayin baabunnahy idan akhlaaqdii baa lagu baraya afkaada iyo dibnahaada iyo carabkaadu edab ha yeesheen buu suuban weli calayh isalaatu wasalaam wixii kaa hor yimaadaba cay uan la fuuline tartiibso baabunahyi can sabi الriixi wa bayaani ma yuqaalu cinda hubuubiha wuxuu baab ya reebidda iska reebay dabaylaha in la caayo iyo wa bayaani ma yuqaalu cinda hubuubiha iyo wixii lagu ducaysan lahaa dabayl dhabanaysa markay bilaabato ama ay ku soo marto can abi اlmundir ubay bni kacb radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal lay slam laa tasubu الriixa dabaysha ha caayina faidaa ra'aytum maa takrahuun dabayl aad qoonsataan haddaad aragtaan dabayl aad qoonsataan oo ama aad ka cabsataan ama siiga badan indhahadi kaga saydha ama guryo badan fujisa faquuluu waxaad tidhaahdaan allahuma inaa nasaluka min khayri hada ariix ilaah waxaan ku weydiisanay dabayshaan khayrkeeda wa khayri maa fiha iyo waxa ku jira khayrkiisa iyo wa khayri maa umirad bihi iyo wixii la faray u socotay ila waa addoon la dira oo rabbiba amraaye wixii la faray khayrkiisana waa ku weydiisanay wa nacuudu bika waxaan ka magangelaynaa min shari hadi ariix dabayshan sharkeeda iyo wa shari maa fiiha iyo iyo wixii la faray ay la socotay sharkiisa ilaahu khayru naga sii way sharkeeda naga xijaab intaasaa kugu filan laakiin cay iyo hawl kale iyo looma baahno rawahu tirmidi qaala xadiiun xasanun saxiix alriix inta badan haddii qur ay ku timaado waa riixu cadaab wixii inta badan maraba isbedeshaa wixii kale riyaax baa leedahay wixii khayr wada iyo roob iyo nicmo iyo naxariisna riyaax baa loo isticmaalaa riixda inta badan waxay ku timaadaa cadaabka hadda labadiiba nabigu waa maadaama cadaabna ay noqon karto naxariisna ay noqon karto khayr wax kuma yeela sharu toga weeyo ilahay ka magan gala ui khayrkana weydiista وعn abi hurata radi اllahu tacalى canhu qaal samictu rasul sl slm yaquul الriixu min rawx اllah dabayshu waxay ka mid tahay min rawx اllah ay min nacam اllah ilahay nicmooyinkiisa ilahay naxariistiisay ka mid tahay markay adigu hadda ku dhibayso waxyaaba badan bay daaweynaysaa xanuunahay qaadi qurunbay qaadi haway qaadi oksijiin fiican bay keeni wax badanoo cabudh ahaa iyo bay la tegaysaa iyo cafan waxbay hagaajinaysaa qashin bay meelabad ka tuuraysaa ruuxaad u ducaynaysan anuunsa ilaahu dabaylaha ka raaci baad tidhahdaan sooma ilaahu dabaylaha ka raaci wax badan bay baashu qabataa marka cadaabuun ma aha alriixu min rawxi illaah dabayshu waxay ka mid tahay naxariista ilaahay haddii adduunka dabayl laga waayo daqiiqad ma noolaanayso haddii neeftu lagugu celiyo kow meelaan neef lahayn haddii lagu xidho kow si walbaad u dharagsan tahay dabayla-aan ma noolaan karta iyo hawala-aan ilaahay waa min rawx illaah taأtii biالraxmati naxariis bay la timaadaa wa taأtii biاlcadaabi cadaabna way la amar bay ku socotaa faidaa ra'aytumuuha markaad dabayl kacsan aragtaan falaa tasubuha cayna wasalu llaha khayraha ilaahay khayrkeeda weydiista afkiina suubsada ilaahayna khayr ka fisha wastaciiduu billahi min shariha ilaahayna sharkeeda ka magangala rawahu abu daawud biisnaadin xasan qowluhu sal l slm uu yihi min rawxi illaah huwa bifatxi ay raxmatihi bicibaadihi waa naxariista ilahay uunkiisa u naxariisto falaa yayasu min rawxi ila alqowm اlkaafiruun وcan caiشha radi allahu tacala canha qaalat kaana الnabiyu nabigu wuxuu calayh الsalaaة wasalaam idaa casafat الriixu dabayl hadday kacdo ama dhabato qaala wuxuu odhan jire allahuma inii asaluka khayraha alla waxaan ku weydiistay khayrkeeda wa khayra maa fiiha wixii ku jira khayrkiisaan ku weydiistay wa khayra maa ursilat bihi wixii lala soo diray wanaaggiisaan ku weydiistay wa acuudu bika alla waxaan kaa mangalay min shariha dhibkeeda wa shari maa fiiha wixii ku dhex jira sharkiisa iyo dhibkiisa wa shari maa ursilat bihi wixii lala soo diray dhibkiisana waa kaa magangalay ilah anugu wii khayr iyo wanaagaan kaa baryahaya sharna waan kaa magangala wey gabagabada hadalka rawaahu muslim weli waxay daba socotaa shayga wanaagsan uun ilaahay weydiiso karkaan ka magangal adoo afkaadu edab leeyahayoo uusan basar xumoonin baabu karaahati sabi diig diiqa dhawaaqee qiiqiiq yidhaahdaa asagu inaan la caayi karin marar badan khayr badan baa ku jira waa xoolaa barakaysanoo la cuno maro badanna salaadu bay idiin toosiyaa iyo aadaanka iyo salaadu subax marka waaba nacfi maxaa loo caayo xayawaankiibuu nabigu xaqiisii siinaya oo kuu sheegaya wanaagiisi kale iyo muslimiin kale jooji can zayd bni khaalid aljuhni radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lla sal slam laa tasubu diika diika lagu jamciyaa diyaka diiku waa mufradka diiqayaan la caayin fainahu yuuqidu lisala salaada fajr buu dadka u salaada fajr buuba kuu toosin saacadaha dambu isla kici suxuurtuu ku kicini bal saacad saacad buu dhawaaqa mararka qaarkood duhurkiibuu kuu sheego casarkiibuu kuu sheego maqhribkiibuu kuu sheegi diiqa mujarabka ahee eh, sida saacadaha u shaqeeyana waaga hore cinda alcarab lacag goonoob ahaba suuqaale diiqaani wuxuu la dheeryahay inuu digaagaha kuu rimanhayo ukumo badan uu ku dhalahayo wuxuu dheeryahay waa magafo wey ma seereye shanta wakti buu ku aadaamaya diiqu mid iska dhawaaqaadkii hore oo talada ku xumaatay waxaa jira nin xariifa ah, way kala xariifsan yihiin amminkanba sidaa wey saasayna u badan yihiin waxay ku timid diiqu markuu dhawaaqa ama digaagtu ay qaylido nabigu wuxuu ilaahay khayr weydiista fa innahu yaraa malakan malaa'ig buu arkaa diiqu meeshii eygu iyo balaayada kale dameeruhu ay arkaan shayaadiinta iyo abaalisaday arkaan diiqu malaa'ig buu arkaya malagii markuu ka agdhow yahay hadaad ducaysato malag maxaa lagu yaqaanaa aamiin buu kuu dhehiyey ruuxa muslimka markuu khayr ilaahay waxaa isiib aamiin adiga iyo ducadaada yimid ducada iyo aamiinta malagu hadday israacaanna hawshu waa la feermaynhayaa saa darteed maxay dhaheen somaaliya ilahu aamintaanada iyo aaminta malaa'igta kulmi dhulkaan ka ducayna ilahu samada ka aqbal hadhowna maxayna leeyihiin allahu mawjuud fii kulli makaan beentood miku ducaysa ilaahu dhulkan ka ducayne he xaggee laga aqbali dhulka ka aqbal may dhahaan dhulka ka aqbal may dhahaan yaa cirka ka aqbalahayo allah waa fitradoodii bay ku hadlaayeen marka iyada fitradii intayn kaga kaajin maaturidiye iyo kaga kaajin iyo fiidmeerta ashaaciro wax kale intay waayeen waxay dhaheen maya maya maya maya cirka wuxuu yahay waa qiblada ducada waa beentood gacanku samays rooti kulul weeye xagee ku taallaa xagee ku kulul weeye kitaabka ilaahay ka keena oo sunnada ka keena oo hadalu salaf ma jira ayagaa samaysanaya idan bini aadamka o dhan ku duuban tahay hawsha iyada qac haddaad lagaasi adoo ku haya ilaahay hoos buu jiraa ku haya acabaad la kici burka kugu dhaco cirkaad aad cirka maxaad ugu bood halkanay ku duuban tahay marka sheeke berleyda ku lugeeda baabunahy baabunahyi <clears throat> can qowli اlinsaani muطirna binawi kada wa kada reebidda la iska reebay inuu ruuxu yidhaahdo muطirna waxaa roobkan lagu siiye oon ku roobaysannay binawi kada ay binajmi kada ay biطuluuci najmi kada nawgu waa xidiga ama waa mansilka manaasil اlqamar wاlnujuum xidigii hebel ah xidig hebel la fadhiistay baan roobka ku helnay bimacnaa asagaa roobka keenay hadday tahay gaalnimo iska dhe markaa hadday tahay xilligaa xilligaasuu shay ku beegmay oo ilaahay baa maamulka wata tahayna dhib ma laha can zayd bni khaalid aljuni radi allahu tacala canhu qaala sallaa bina rasuul اllah rasuulka ilah baana tujiyey salaata subxi salaadii fajar buuna tujiyey bilxudaybiya meesha la yidhaahdee maka u dhow fii iri samaa'in roob dabadii samaa inaga soo mara inuu roobku yahay ida nazla asamaau biardi qowmin racaynaahu wain kaanuu ridaaba asamaau waa ismu jinsin kulu maa calaaka fii iri samaain ay bacda maain ay bacda maarin roob gadaashii ayaan yuu nabiguna salaad subax kaanad min alleyl xalay roob da'ay falama insarafa markuu salaaddii nabigu ka aqbala cala annaasi dadkiibu isku soo majiray suubanu faqaala wuxuu hal tadruuna ma ogtihiin maadaa qaala rabbukum rabbigiin xalay markuu roobku da'ay wuxuu yidhi qaaluu waxay allah wa rasuulu aclam ilaahay rasuulkiisaa naga ogaal badanoo hawsha garanhayaad qaalana wuxuu nabigu qaala allahu ilahay wuxuu yidhi min cibaadii addoommaygu xawaagu u bariyay muminun bi wa kaafirun bi asbaxa min cibaadi addoomay waxaa ka wabariistay muminun bi mid aan rumeeyey xalay roobka sababkii wa kaafirun bi mid igu gaaloobay roobka ku gaaloobay sababkii ku gaaloobay anigana igu gaaloobay faama man qaala ninkii yidhi soo maaha mutirna bifadli illaahi waraxmatii roobka waxaan ku hellay ilaahay gelladdii iyo naxariistii fadalika muminun bi kaasi anuu rumeeyey kaafirun bilkowkab muhiim jiddan way faqradan inaad anfacdo qolyaha khawaarijta ee hulaadda ah yo waxay ku leeyiin waxaa shardi ah ruuxu laa ilaaha ila اllah markuu yidhaahdo intaa ma tanfac laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuul اllah markuu yidhaahdo weli islaam ooma asixin xataa yakfura biالطaaguut annagu maxaan leenahay laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuul اllah ruuxii yidhaahda ظaahiran faqad kafara biالطaaguut faqad kafara biaaguut xadiidkii ma aragtaa ninkii yidhi muirnaa bifadl illaahi waraxmati ku gaabsada nabigu muxuu ka yidhi ilahay muxuu ka yidhi fadalika mu'minun bi kaafirun bilkowkab oo taaquutkii ah addoonku muxuu ku gaabsaday keliya inuu yidha ilahay waxaan roobka ku hollay bifadli illahi waraxmatihi eraygaasi waa laba shub nafyi ibaat buu wataa ibaat liliimaani wa nafyun lilkufri wاliimaani bالطaaguut saa ogaada salafkuna kulligood sidaasay leeyihin man waxad allaha wakafara bima yucbadu min duuni اllahi bay khalad ka fahmeen laa ilaha ila اllah muxamadu rasuul اllahi ba waxay tahay qowla واctiqaadan alkufr bالطaaguuti wاliimaanu biاllah ayadaa ah ibaatkeedaintaa macaas keenaysa ilaa ruuxii gaalnimo kaloo madax bannaan aan ku aragno wuxuu noo yahay mu'minu billaahi kaafir biaaquut ynkaa hoos bixin hawsha kale islaamka xaqiiqigaa iyo midka xukmigaas ku khaldin wa amaa man qaala ninkii yidhaha isagu u fiirsa hadda ku socotaay mutirnaa binawi kada wa kada waxaa nalagu roobeeyey oo nalagu roobsiiyey oon roobka ku hellay xidig yeebal ur iyo hebel baa isku aaday afagaal baa kan la fadhiistay howlahaasaan roobka ku helay fadalika ninka sidaa yidhi kaafirun bi mu'minun bilkowkab anuu igu kufriyey xidigana waa rumeeyey muttafaqun calayh waasamaau huna almaطru liana aلsama waa ismu jinsin wa kulu ma calaka wartafaca idan macnaha halka ku jira waa maxay xidigaha iyo waxyaabaha manaasisha iyo dayaxa iyo howlahaas ka cilmi atasyiir oo siday u meeraanaysay u kala socon habeen dhawood ka hadlaynaye culays ma laha laakiin haddaad xawaadista ardiga ah ama sufliga ah iyo kownka waxa ka dhacaya iyaga aad u tiiriso ta'iiran kufri bay noqonaysaa gaalnimay noqonaysaa baabu taxriimi qowlii limuslimin yaa kaafir wuxuu baab yahay ruux muslim inaad ku tidhahda gaal baa tahay adoon gaalnimana ku ogayn inay xaaraan tahay inay xaaraan tahay waa runtii nawowi muusan dhihin inay gaalnimo tahay xaaraan weeye can ibni cumar radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul la sal ly slam ida qaala arajul liakhiihi ruuxuu hadduu ku yidhahdo walaalkii oo fiirso xadiidku waa qaydan yahay liakhiihi waxa lagugu haysto waa in aad walaalkaa muslima ah ku tiraahda kaafir ee maaha in lagugu haysto nin gaalnimo ku dhacay waa kaafir inaad dhahdo waa laazim haddii kale adaa gaaloobaya xadiidkuna liakhiihi buu ihi magaalba ah? walaalkaa ninkan shirkigii ku dhuflaynhay ma hadduu walaalkaa yahay annaga waal nooma jin iyo balaayo iyo abaalisa walaala ku ah idaa qaala rajul liakhiihi yaa kaafir uu ku yidhahdo faqad ba'a biha axaduhuma wadaaddo waxay liakhiihi waa bictibaari maa kaana wadaadow noo tartiibiya bidliil faqad baa biha axadumaa ku tusaysa culaysnaguma hayso intan dambaanan dhib ku qabinba oo laftirkoodna anfacaysa faqad baa waxaa la laabtay bihaa weedhi la tuuray maqaaladii aflagaadadii waxaa xambaarsaday axadu midkood baa qaadanay fain kaana kamaa qaal fain kaana almaquulu lahu kamaa qaala alqaa'ilu wy ninkii lagu yidhi kaafir hadday tahay siduu yidhi ninkan daahiran laa xaqiiqatan adaadaa ku bariiqday iska ilaali jufaad baa ku bariiqday fain kaana almaquulu lahu kama qaala ay ilqaa'ilu aahiran wey xukumka muxuu ku dhisan yahay daahir wey wixii adiga kaaga muuqda wa xisaabum cala allah waa inta kale haddii laakiin xaqiiqat اlamr ay tahay xaqiiqat اlamr ruux la ogaan kara ma jirto ilaa biwaxyi shaksi uu nebi maxamed takfiiriyey ama gaalaysiiye allana uu magac dhamam axad kale adduun kama gaaloobayo hal idinka afqurmi maysay noqonaysa baabulkufri watakfiir o dhan halla xidhay tegaysaa iska ilaaliya hawshaa qolyaha fahmi waayey qardaawi ciidankiis oo ilaasliya meel walba waa daadsan meydkoodii dhaawacoodii wailaa rajacad calayh maxaa ku qoslaysaa wailaa hadduusan ahayn ruuxii wax laga sheega wax lagu sheego uusan ahayn xagga muuqaalka sare rajacad calayh kii ku soo noqon marka hawl sidaa uu khatar ah ka fiirsa wey muttafaqun calay ka booday tee hore kuwaay ugadaa kuwaay tabar baan u la'ahay kuwaa ciidan baan u la'ahay loo kala qaybiyo وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أنه سمع رسول الله يقول رسولك إله لبو مقلي صحابي قاس حكيم أهد الأمة وزاهدها من دعا رجلا بالكفر ninkii ku sheega ruux muslima gaalnimo ow amase qaala yidhahda caduw allah yaa caduw allah cadowga ilaahayow idna waa takfiirin gaalaysiin wey cadowga ilaah yaa noqda oo mulaqa kaafirkun baa noqda walaysa kadalika sidaana uusan ahayn cadow ilahna ruuxu ma aha qofku ma aha cadow ilaahay ku leedahay gaalnimana kumuusa dhicin xaara calayhi ay rajac calayh aday kugu soo laabanaysa muttafaqu calayh ruux muslima ah, haddaad gaalnimo ku tuurto meel la'aan dhici mayso ama aday dusha kaa fuuli ama asagiibayay ku baxaysaa haddaba marka ka fiirsow intaadan falin ka fiirso ruuxa waxaadan ku arag ha saarin waa waajib inaad gaalnimo xukunto haddaad islaamnimo ku aragto waa waajib inaad islaam u xukunto haddaad islaam u xukumi weydo gaal baa tahay ruuxii islaamnimo ku muujista meeshuu doonaba ha joogee haddaad odhan weydo waa muslim adaan muslim ahayn qof aad gaalnimo ku og tahay waxa adugu gaalnimo ka aaminsantaha aad ka og tahay ku aragta ood ku aragta dad gaal dhihi weydana adaa gaal ah labadaa masalo in badan baa idinka dhawaaaa mana fahamtaan laakiin marun baynu ku kala bixi doonaa ama aakhara ha noqoto ama fahma sidaa u fahma khayr ha laga aniga waxaan ka dagaalamayo waxaa weeye qofaad islaamnimo ku og tahay aadan ku arag xeray iska ilaaliya qof eedan gaalniman ku arag ninka gaalaysiiya beri baan ka ahay fi dunya walakhira xerna iima ah laymana tiirin karo saaxiibna ma ardayna iima ah akhri adduuna beri waan ka ahay beenyaan laisu sheegi qof aydan gaalnimo ku ogayn ninka waa gaal yidhaahda waa khaariji aniga tolkay ma aha ree macallinna ma aha intaa miyaad fahanteen intaa damba kaftan wey qofkii aad gaalnimo ku aragtaan ninki gaalaysiin waayana aniga xertaydama beri baasna ka ahay labadaaba laba shaydaan wey laba muslimiinna maaha yaa been laydiin sheeg nin gaalnimo ku dhuflayna ninkii koofiyad ku cacameeya beri baan ka ah ninaad islaamnimo ku ogtihiin oo idan gaalnimo ku ogayn waa gaalna beri baan ka ah hawshaa iska ilaaliya labadaa dabageliskunu idiin bixin hee bayduna yaysa idiin go'in in badan baa idiin sheegay dabagelisku rag badan buu u baxay bayduna rag badan bay u go'day laakiin miisaankan inaad ku socotaan waa la awoodi waaye miisaankaas daqiiqa aa la rabaa xaggii xagga midna ha maxaad ku aragtay calaamada islaam wax gaalnimana kuma ogid muslim dheh wuxuu qarsan isaga u taallaa ha ka soo baxo meesha oogu xun adduunka ee hadda loogu necab yahay talaabiib ka soo boodo hawl kuu taallama ma gaalnimaad ka magaala waxaa lagu yidhi meesha maarata zinadii iyo khaniisnimadii iyo balaayo dhan in mooryaana in qayiisha in beenalayaala tug tuulo ka fisqi badan nin baa ka soo baxay magaca cabdulaahi faasiq baata ma dhihi kartaa maxaad u dhihi karin maadan ku arag islaannimuu muujisanaya waa soomahaya wuu salaadahaya tuuladii heblo ahaydee fisqiga badnayd zinada badnayd ee laysku korkorahayabuu ka yimaad zaani baata ma dhihi axkaamta nooca ruuxa waa inaad ku og tahay nimaad gaalnimo ku og tahayna masaajidku ka soo baxay ma soconayso kacbada kuwii ku dheggaa nabiga hal dilo kacbada baytulahi xaraam nin ku dhegana ayuu nabigu hala dilo man ra'a cabdulahi bnu khatal falyaqtulhu wain kaana mutacalliqan biastaari اlkacba kacbada ilaahay beytka qiimabimiyaa jira adduunka buqca ka khayr badan kuma taalo baytulahi alxaraam ruux asagoo ku dhegan oo multasamka xabadka ku hayo ooyahayaan lena kaafir baata maxaa yeelay gaallimaan ku ognahay masaajid buu ka iska ilaaliya waxba kama jiran waa shika beraley meeqaa ku dhuflaynaysa masaajidkii yaa dhashay maxamed ku tukanaya baytulahi alxaraam yaa dhisay waaga dambe oo dayac tiray kufaaru quraysh mushrikii alcarab islaamku iyo gaalnimadu waa afcaal iyo dhaqan ruuxu sameeyo ma aha wax dhiiggiisii laftiisii ludiisa ka tirsan ma ah birri baad ka dhaqaaqi waad ku soo noqon yumsi kaafiran wa wayusbixu mu'minan walcaksu saxiix ninkaad ku aragto isagoo hebel waa gaal kaalidha maxaad ku ogtahay waxaasan ku ogahay hebel nin xun wey maxaa wadaad masaajid ka soo buu gaalaysinhay waa beenaale adaan wax fahansanayn markaa iyada ah warayso kaa wadaadkan salaad baan ku ogey waa nin badan baan ogahay maxaad ku aragta cudurku ku arko horta warayso ee ha kadidin keliya hmm. majarad uu masaajid buu ka baxay cabdullahi bin camr caas ka sugan aakhiru zamaanka masaajidooda munaafiquun baa buuxin doontaba dadkii dadka islaamka sheegtay buu aakhiru zamanka la gaaro masaajiddu dadku u badan waxay noqon doonaan munaafiqiin nifaaqaasi ama akbar ha noqdo ama asqar ha noqdo asqar baan ku xambaaro isaan khatar loo gelin iska ilaaliya sumadlaawe ha i dambeeye ruux walba sumadiisa ha qaato taargada u wata ha lagu dhajiyo baleel dambarkiisa looma diidi karo sharif iikaada adugu baasha igu sii ballaadhin inta aan kaga tagay xaara rajaca wey xaara macnaheeda waa rajaca markaan darsiga ka baxo sharif aan is aragno aad su qabto ashraaf lama cadaadiyaa la waa halis baa lagu gelahayaay baabunahyi can ilfuxshi wa badaa'i lisaan wuxuu baabi rebidda la iska reebay can ilfuxsh afxumada aflagaadada wa badaa'i lisaan iyo carab dheerida carabkaad inuu sirigtaa la rabaa oo xishoodo xataa marar khaasa ah mooyeen aad edbiso can ibn scuudin radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul la sal slam laysa almumin xadidka wayna soo mara dhowr goor laysa almuminu muminka dhammayska tiran maaha almumin alkaamil baa loo jeedaa lianna isma aljinsi aw isma alfaacili idaa uطliqa xumila cala alkaamili minhu laysa almumin ruuxa muminka ee dhammaystiran ma aye fiican biacaani midka durida badan mid durid badan inuu wax walba duro wala lacaani mid lacnad badan ma aha ruuxa muslimka ah marmar ruuxii muta in lagu tuurahaa wala lfaaxishi nin afxunna ma aha wala lbadiyi mid carab dheerna ma aha rawahu tirmidi qala xadiiun xasan وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش ما كان العنف وفي الروايات ما كان الفحش حمه مقله حمه يقلف سنانت مقشه في شيء شيء وحدون ما النقض إلا شانه وعنبارية وابئية وفول حمية وما كان الحياء bacd riwaayaatna wma kaana arifqu meesha xayaaga rifqi la geliyo wmaa kaana alxayaau xishoodku ma galo fii shayin shay ma galo ilaa zaanahu waa bilaa wuu qurxiyaa idan xishoodka waa xumaantoo laga xishoodo ma aha khajilada daciifnimada ah xishood lama yidhaahdo waa khawar weeyaan iyo khunuuc iyo dulli weeye ruuxu inuu xaqa ku dhiirado wanaaga ku dhiirado xumaha ka leexdo ayaa xishoodka loo yaqaanaa fuxshiguna waxa xunoo laga sariigta wey fuxshiguna wax xunoo lagu adkaado oo lagu dhaga adaygo ama lagu indha adaygo rawahu tirmidi qaala xadiiثun xasan baabu karahati الtacqiiri في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق العراب في مخاطبة العوام ونحوهم باب دير بو كدفتي شيخ وحوري كراهة التعقير في الكلام هذا الك ودانك لغا بخيو افك لمروجيو او فصاحه لا اسك راديو نين افتهنا او عدكر او غوريعيل اهين oo markuu hadlahayo boocada ka hadla gulgulada la soo baxaa inaad iska dhigto maxaa dhibkaa ku geliyey tartiib dadka waxaad sheegi karta sheeg التacqiir min qacara إida tashadaqa bikalaamihi daamanka iyo cabanka markaad buxsato wey hadal dartii sidii riti toobtaynaya yaana warkugu daalina tacqiirku iyo tashaduqu waa isku mid tashaduqu uu sheekhu kuu sheegay dambe iyo tacqiirku ama taqacurku waa isku mid wey isku macno wey soo marnay xadiidkii iyo macnihiisaba karaahati tacqiiri fi lkalaam hadalka oo la jidjiido ama la weyneeyo in la kohdo iyo watashaduqi fiihi afkoo laga buuxsado iyo watakalluf ilfasaaxati fasaxo balaaqa la yska raadiyo hadal inaad taho hadalka helog oo mutakalim inaad iska raadiso takalufasa iyo wasticmaali waxshiyi lua luqada keeda ariibka la raadiyo ery waxaad raadinaysaa dad kula fadhiyan fahmaynin si lagu yidhahdo war muxuu af soomaali yaqaana war sheekhu muxuu balaaqay yaqaan afafkii ah, la isticmaalaya an boqoloo sano ka hor soomaaliya baad la soo baxday waxbaan waxa laga garanna maba jiro waxaa rabtaa dadka inaad reraysato ninku washiyulaam waa haraa'ib lua erayada hariibka macnahooda uu labadhsanya la garanayn nin uun luqa weyn nin kale un fahmaynin baad u isticmaalaysaa bulshaweyntii iyo caamadii iyo wa daqaa'iq اlcraab iyo craabka kiisa libidhsan jamcu daqiiqatin cafwan idan daqaa'ul maxaa loo jeedaa taraakiib waxaad isticmaalaysaa ciraabkiisiba uu in la helay adag tahay mafcuulkii waxaad dhigaysaa meel dambe waxaanoo cawaamila ah, macmuulaad mutacalaqaad baad dhexda dhigaysa in laisku aadiyo oo la tartiibiya wakhti qaadanaysa waxaa maxaad waddan leedahay inaad dadka rigaysato oo lagu yidhaahdo ninku muxuu waa aftahan aftahan weeye wax afkiisa ka dhacaya goorma intaasoo dhan mamnuuc tahay haddaad culummo la xisaabtamayso haa culummo haddaad la xisaabtamayso waray ku madax wereeraan baad qoraysa indhahaa kala qaadeen hamyirsadeen laakiin waxaan la ogolayn fii mukhaaabati alcawaami bulshaweynta la hadalkeeda iyo wanaxwim xerta yartay hadda soo waxbaranaysa la midka ah laakiin haddaad culmo la akhri khudbada muqadimada uu qoray badrudiin alcayni fi kitaabkii shawaahid اlcraab shawaahid muxuu ahaa eh, eh, eh, muxuu shawaahid shicri lalfiyat bn malik iyo sharxde muqadimada akhri waa inaad qaamuus doonato hal xaba ka fahmi mayso afar beejoo muqadimo wuxuu sameey hawsha kaga hadlaayo nin carabiyada uun ku indhabeelay baa fahmi kara wuxuu ka hadlaayo qaadi ciyaad mashaariq اlanwaarkiisa muqadimadiisa akhri jawhari sixaax cafwan faruus abadi qaamuuskiisa alqaamuus almuxiit akhri muqadimadiisa haddii culum wax loo qoreeyo waxaa weeye luqada suuqiga iyo hadalka diblomaasiga iyo luqatu saxaafa iyo luqatu sakaraad wax laguma qoraayo fiqi baad qoraysaa luqat lfiqi culus miisaaman luqatu shaafici baad ku inaad kala qaadaysa maxaa culimmadu inaad luqadeeda kor u soo qaado oo mustawahay ku hadlahayaan mustawa sare u noqda la suuqleyda iyo culummaduna is afku noqdaan lama rabo baash waa kala sarrayso nin culummaha arkaysaa dictoor dhan oo qoraya fanulxadiid ka qoray oo ku qoraya luqadii saxaabadii ah, jaridatu lqabas iyo ahraam iyo warkoodii meesha la soo shirtagahay iyo hijiratu cukaal waxaa lama ogol mamnuuc wey fii mukhaaabati alcawaami waa sharti ama mukhaaabatu alculamaa wاludabaa wاlluqawiyiin waa inay inta u baahdaan markay akhriyaan hadalkaada marka inaad fahantaan bay la tahay can ibn sacud radi allahu tacaala luqada carbeed waa min addiin in la ilaaliya nasaqeedii iyo tartiibkeedii iyo mustawaay ku socotayna waa min addiin haddii kale way dhumaysaa way dhumaysaa way tegaysaa fardu cayn weyn in la barto min xayu اljumla luga alcarabiya min xayu eh, tafsiilla waa fardu kifaayo maxay axkaam badan baa ku xidhan can ibn mascuud radi allahu tacala canhu nab sal slm qaal halaka way halaagsameen almutanaicuuna kuwa istayrixiya wax walba isku taaga ninkan afka taagtaagay afka muroojinaya uu istayrxinaya sooma qaalha nabig wuxuu weedhaasi alaaan saddex jeer buu ku celiya halaka almutanaicuun ay almubaaliquuna almutakalifuuna fi اlashyaa waxbay isku dhibayaan aysan tahli karin o aysan awoodi karin rawahu muslim almutaraطicuun waxaa weeye almubaaliغuuna fi اlumuuri min hayri xaajatin kuwa ku xildheeraada ee isku dhiba ee isku kalifa fasaxa aysan lahayn isagoo afgaracu nafta iska qaadahaya وعn cabdاللh بن cمر cاs رضي الله تaعالى عنهma أن رsuل اه صل سلم قاal إن اllaha يubغض ilahi wuu necab yahay albaliغa min الrijaaل ninka aftahanka ah alladii kaasu yatakhallalu bilisaani carabkiisa wareejiya kamaa tatakhallalu lbaqaratu bilisaaniha say neefka loda carabkiisa u wareejiyo o arta neefka xoolaa markuu daaqay carabku saa odhanhayaa xowsku ku soo qabanoo saas u wareejino waxbuu saa u wareejinayaa carabku marna inaan agga u rido marna xagga u rido meel dhexdaa ilaahay dhigayoo marna kor buu adaa marna hoos marna wuu noqdaa la wareejiyo adoo fasaaxe iyo codmarlani iyo codkarnimo iska raadinaya waa takalluf yaa kuu dirsaday rawahu daawud tirmid waqaala xadiiثun xasan yubqid اlbaliiqa min الrijaal ay aladii yatakalafu اlbalaaqata wey ninkay sajiye u tahay ee abci u tahay ilaahay ma necbo markii sidaanaad ku dhalaatay ina carabka ku wareego oo waxbaa si kaa ah ama baliiq baaba tahay min xayu aabc laguma haysta laga waa takalufkii balaaqa iska raadintii fasaxa iska raadintii وcan jaabir radi allahu tacala can ana rasul sal ly slam qaal ina min axabikum ilay kuwa anigu aan ugu jeclay waxaa ka mid ah وأqربكم miنii majliسa yوم القiyaamة maalinka aakharna iigu fadhi dhoweeye xagga darajada iyo mansilada iigu dhow axaasinukum akhlaaqa kuwa idinku طabci wanaagsan idinku dhaqan wanaagsan nabig wuxuu yihi sal slam kuwa aan idinku jeclay waxaa ka mida xaggana aakhare igu guru dhow iyo xagga booska iyo majliska waa kuwa u dhaqan wanaagsan وkhاaliq الnaasa bkhulqin xasan وإna أbغضكم إlay ay min abغضكم إlay xaggayga kuwa loogu nacabya waxaa ka mida ee loogu cara badan yahy aniga agtayda cinda allahiba wa abcadakum minii ywma alqiyaamati majlisan aakharana iigu fog meel aan ii laga tuuraayo aartaaruna ku war ka badan hadal iska socdo sida ciidan dab la saaray oon aamusaynin cantarabaqash wax idan ruux hadalkiisu hadduu bato gafkiisaa badanaya ruuxuu gafkiisu batana dembigiisaa badanaya ha iska ilaaliyo hadal badan haana buuxshiya hadal un macno leh oo xikmo ah oo ummadda waxtarayo oo ajiraad ka helayso keliya ku gaabso aartaaruun sidiisuba aamusku xikmaa ka dhalata kalsooni naftadaa ka dhalata weynaan iyo cadamiya haybaa ka dhalata lagaa haybaysto mar walbo hadalkaadu uu bato sharaftadaa dhacaysa goobta la fadhiyo shib iskadhi indhaha is istabadhig iska fadhi koobkaad heshaha iska cab su-aal lagu weydiiyo oo muhiima ah ka jawaab darooriyankan waad ku daraja darajabeelaysaan haybadaa idinkaga tegi sharaftaa idinku dhici caruurta sanka farta idinka gelin marka dambe aamusku waa muhiim aamusku waa muhiim haybo iyo sharaf iyo meeqaan iyo deganaan iyo qadana haddaad rabto dhub afkaadu ha ahaado wixii khayra ku hadal wixii lagu weydiiyey su-aasha ka jawaab haddaad u aragto muhiim iyo munaasabad iyo maslaxo wixii kale ka gaabso nin degan oo akhyaara ah, oo haybad oo sharaf ah oo reerka laga galaad noqonaysa hadaad laakiin darooryanto odhad foodada masagada la tumaade aar taaruna ku warka badan wاlmutashadiquuna kuwa daamanka iyo camanka buuxsada iyagoo fasaaxa iska raadinaya wاlmutafayhiquuna waa asaga isagoo shoos min alfahqi fahqi waa maxay waa alimtilaa afbuuxsi un weeye iyo mutafahiqu waa isku macno sidaa isku macno u ahaayeen taqacurki iyo tashaduqi aad soo marteen almuhim kuwa warka badan xaggana afka buuxsa afka qalloocsha fasaxa iska raadiya isdhiba nabigu waa nacbahay buui rawaahu tirmidi qaala xadiiun xasan waqad sabaqa sharxuhu sharxiga alfaadan tartaarka iyo mutashadiqa iyo mutafahiqu wuu soo hormaray fii baabi xusni اlkhuluq buu ku soo hormaray tartaarku waa karat اlkalaam tartaarku muxuu ahaa mutashadiquna waa inagu soo maraade waa almutadaawil cala اnnaasi bikalaamihi aw aladii yatakalamu bimil'i fiihi tafasuxan waa inagu soo maray kansa mutafayiquna waa midka afka buuxsada hawe hadal afkiisa ka buuxiya wixii la halmaana waxaaso dhan waa takaluf fasaxa iska raadin cod toosni cod ogid waxaasad iska raadinaysa idan waa waxaan rabbi ku saarin culaysna aan kaala maqnayn culaysnan kaala maqan maxaad u dhibaysaa si tartiib wax u sheeg hadday sajiye iyo dabci tahay rabbi ku baxaalle ay tahay oo abuur uu yahay dembi ma aha ee waxa lagu haysto waa iska raadinta dhibku la socdo baabu karaahati qowlihi khabudat nafsi haddana waxaa lagu leeyahay laba ero isku macno ah, midka quruxsan dooro gabadhu way riman tahay iyo uur bay leedahay iyo waa xaamilo iyo waxbay sidaa waa isku mid afarta ere waa isku macno ma tahay mise maaha laakin way kala quruxsan yihiin eray iyagoo isku mida midka quruxsan nabigu ka dooro ku leh calayh isalaat baabu karaahati qowlihii in la kohdo inaad tidhaahdo khabudad nafsii naftaydii baa xumaatay way dullowday way aafowday lannu khubhigu waa la necabya imaa waa khubhi curfi ah ama waa khubhi sharci ah khubhi meeshuu ku yimaado waa ama curfan iyo abci baa loo necab yahay ama sharci ahaan baaba loo diidan yahay maxaad ka doonaysa ereygaa wa xun naftoodana ugu tilmaamaysa can caaisha radi allahu tacala canha an nabi sal slam qaal laa yaquulanna axadukum midkiin yuusan odhanin khabudad nafsi naftaydii baa xumaatay walaakin liyaqul ha yidhaahdo laqisad naftii nafsi naftaydii baa daashay way habsoontay way yargaabisay gaabis laqisad iyo khabusad isku macno wey laakiin way kala quruxsan yihiin way riman tahay iyo waa dhays laba erayoo falfoolxun wey bani aadamka in lagu yidhaahdo ma quruxsano waana xaqiiqa dhaba waa xaamiliyo uur bay leedahay waxbay sidaana waa quruxsan yihin lagana didi maayo ilaa waagi damooday reer mudoga uu yidhi ninkii gabadh iga soo doona waan u gacan qaadayabu aniga igu yimaado ninka intuu la soo heshiiyo kadibna iyadoo ay keensato igu meeri tirada diyaar baanhaybu waan ku meerinaya laakiin aniga hadduu gabadhaada isii budh baa markii la weydiiyeyna wuxuu sheegay waxaanan sheegayn e, muttafaqun calayh qaala culama culama waxay yidhaahdeen macnaa khabusad waa maxay haad way daasho wey aad hasayaanku way xumaatay wey way habsoontay ama kii lalabada iyo yalaalwada aad dhihi jirteenoo kale ah wahuwa macnaa laqisad khabusad macnaha laqisad bay la mid tahay walaakin hase yeeshee kariha nabigu wuxuu kohday lafd alkhubi lafdiga xumaanta in carabka lagu dhajiyo ayuu diiday nabigu waa afgobaadsi laba eroy isku macnaha xagga xaqiiqada laakiin dhagta u kala wanaagsan baa jirta oo samaaji iyo waaqaxa aysan ku jirin ereyada doorta ereyga hadalka alla kala doortagu halkaasaan ku joogaa mise halkaan miska joogaa wallahu subxaana wa tacaala aclam